alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعalى ali muxamed aqsaamu اlkalaam halkana waxaa lagaga hadlayaa ama lagu baxsinayaa qaybaha hadalku u qaybsamo ama loo qaybiyo min almacluumi ana alkitaaba wasunnata huma asla اddiini wa qiwaamuh waxaa la ogsoon yahay waxaa ka mida in kitaabkiiyo sunnadu ay yihiin labadooduba asalkii diinta iyo wa qiwaamuh diintu waxay ku kacaysay ama ku taagnayd inay yihiin wa annahumaa bilisaanin carabiyin mubiin iyo inay labadooduba kitaabkiiyo sunnadu luga carbeed ama af carbeed inay ku sugan yihiin luqadaa carbeed oo bayinoo waadixa fayatawaqafu alcilmu bihimaa cala alcilmi bilkalaami alcarabiyi nafsi wuxuu ku xidhan yahay garashada la garanayo kitaabkiiyo sunnada la garanaya waxay ku xidhan tahay garashada la garanayo kalaamka carbeed laftiisa la garanayo ayay ku xidhan tahay waalwuquufi calaa aqsaamihi almutacadida waxay kaloo ku xidhan tahay in la taalaacdo oo la garto qaybaha hadalka ee badan in la gartay ku xidhan tahay wuquuf waxaa loo jeedaa iilaac yani la taalacdoo la gartaa laga tilmaamaya walaakin qabla taqsiimihi yenbagii tacriifuhu awala ha yeeshee <clears throat> ha yeeshee intaan la qaybinin yenbagii waxaa habboon tacriifuhaa awalan kalaamka in la tacriifiyo oo la sharxo marka hore ayaa loo baahan yahy yenbaqii waxaa habboon tacriifuhu in la qeexo ama la sharxo ayaa loo baahan yahay ama habboon awalan marka ugu horraysa in la tacriifiyo ayaa habboon id macrifatu aqsaami الshayءi farcun can macrifatih sababtuna waxay ahaatay qaybaha shay leeyahay garashada la garanayaa farcun can macrifatih waxay farac ka tahay oo ka dhalanaysaa garashada marka hore la garanayo oo qaybihiisa in la gartaa ma suuragal aha haddaan isaga laftiisa la garan marka awalan waa in kalaam la gartaa kalaam maxaa la yidhaahdaa في لغة العرب تعريف الكلام يطلق الكلام على مجموع أمرين كلام waxa lagu iطلاaqaayo lagu magacaabaa laba arin kulminta la kulmiyo ayaa lagu magacaabaa allafظi wاlmacnى lafdiga iyo macnaha lafdigu waa odhaahdii macnuhuna waa wuxuu lafdigu ku tusinayay marka labadoo isla jira lafdiga iyo macnaha ayaa kalaam lagu iطlaaqa ama lagu magacaaba kaalqur'aani wa saa'ir اlkutubi اlmunazala tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida qur'aanka oo kale xuruuftiisa iyo macnihiisa mid waliba waa kalaam ullah wa saa'iri اlkutubi اlmunazalati iyo kutubtii kale la soo dejiyey ee xagga ilaahay laga soo rogayna iyaguna waxay ahaayeen kalaam ullah sida towraad iyo injiil iyo kutubtii kale ee samada laga soo dejiyey walaxaadiis alqudsiya iyo sida axaadiista qudsigoo kale weeyi axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ka soo warinaayo oo uu odhanaayo qaala allahu tacaala kada ilaahay wuxuu yidhi saa iyo saas ama uu yidhi yaquulu allahu tacaala yani fii ma yarwiihi canhu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam allah wuxuu yidhi siduu rasuul ka soo wariyey allah wuxuu yidhi siduu rasuulku ka soo wariyey saa iyo saasuu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi maala fainaha kalaamu اllahi tacaala daalluha wamadluuluha kutubta munazalka ah ee xagga ilaahay laga soo dejiyey iyo axaadiista qudsiguba kalaamullaahi tacaala waa hadalkii ilaahay daalluha ka tusinaya oo macnaha ku tusinaya oo ah xuruuftiis wa madluulaha iyo macnaha uu ku tusinayo labaduba waa kalaamullah haadaa huwa qowlu ahli اlxaqi kani aynu sheegnay ahlulxaqu siday yidhaahdeen weeye ahlulxaqana waxaa loo jeedaa yani ahlusunnati waljamaaca ayaa loo jeedaa ama nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo ciddii ariiqooda si wanaagsan u raacday yani ahlusunna waljamaca saasay noqonaya man kaana calaa misli ma ana calayhi alyowma wa asxaabii cid iska sheegatay sunne oo yidhi ahlusunnaanu nahay oo aan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu dariiqay ku sugnaayeen aan ku sugnayn loogama jeedo waqad aطlaqahu jamaacatu min almubtadicati cala almacna almustaqiri fi اlqalbi waa ku magacaabeen kalaamka jamaacatun koox min almubtadicati mubtadicada ka mida ah, ama kuwa bidcada ku dhacay ee bidcada u saaxiibka ahaa ka mida ah waxay ku magacaabeen cala almacna almustaqiri macnaha ku sugan fi lqalbi qalbiga ku sugan ayay ku magacaabeen kalaam wa huwa qawlu marduudu bikitaabi اllahi wa sunnati rasuulihi salى allahu aleyh wasalam waa qowl la radinayo oo waxaa lagu radinayaa oo lagu ibطaalinayaa kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam bimacnaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba qowlkaa waa burinayaan oo waxay caddaynayaan butlaankiisay caddaynayaan mashaayikhdu waxay sheegeen raximana allahu wa iyaahum kalaam qaybaha loo qaybinayo ayay halkan kaga hadlayaan waxaanay tilmaameen kalaamka carabiga iyo qaybihiisa in la barto in loo baahan yahay waayo kitaabkii iyo sunnadii ayaa luqo carbeed ku yimi inaa jacalnaahu qur'aana carabiya allah wuxuu idhi annagu waxaanu ka yeelay qur'aanka qur'aan carabiyaanu ka yeelay qur'aan carabiya ayaanu ka yeelnay marka qur'aankii maadaamuu carabi yahay waa in carabigii la bartaa ciddaan carabigii garanayni qur'aankiina ma fahmayso waa min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibun siday culammadu ka yidhahdaan marka carabigii in la bartaa lagama maarmaan wuxuu u yahay garashada la garanayo iyo barashada la baranayo qur'aanka iyo sunnada iyo fahamka la fahmayo marka intaan la qaybin kalaamka carabiga ah qaybihiisa intaan la sheeginna waxaa ka horaysa marka hore in kalaam la tacriifiyo waayo shay in qaybihiisa la garto waxaa ka horaysa marka hore in la garto taqsiimkii waa farc asal macrifada waxa u ah inaad marka hore shayga kulli ahaantiisa garato ama daat ahaantiis bacda daalik bay iman kartaa qaybaha uu qaybsamo in la garto <clears throat> kalaam tacriifkiisu waa maxay kalaam tacriifkiisu waxa weeye lafdiga iyo macnahoo wada socda ama xuruuftiiyo macnahoo isla jira ayaa la yidhahdaa kalaam xuruuftoo keliya oo aan macne la soconin lama yidhaahdo kalaam macnaha oo keliya oo aan xurufi la soconnan lama yidhaahdo kalaam waxaa laga hadlayaa kalaam marka la iطlaaqa laga hadlaya wakhtiyada qaarkood macaani kale in loo isticmaalo iyadoo qariina la socoto aan macnihii iطlaaqa ahaa ama xaqiiqada ahaa looga jeedin taa laga hadli maayo waana tilmaami doonaantaa mashaayikhdu laakiin xaqiiqa ahaan marka la iطlaaqo kalaam muxuu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa yani xuruufta iyo macnahoo isla jira labadaasoo isweheliye ayaa marka ay ku dhacaa lafdiga hadda muraadkay uga jeedaan mashaayikhdu waxa weeye waa xuruuftii taasaa markaa looga jeeda marka xuruuftii iyo macnuhoo isla jira baa kalaam la yidhaahdaa macnuhoo keliya lama yidhaahdo lafdigoo keliyana lama yidhaahdo majmuuca labadaas oo isweheliya baa lagu iطlaaqaa kalaam xaqiiqatan ama marka la iطlaaqo looga jeeda sidaas marka lagu socdo waa sida saxda ahe qur'aanku waa kalaamuullah xuruuftiisiyo macnihiisuba waa kalaamullah la odhan maayo qur'aanku kalaamullaahi macnihiisa ah xuruuftuna waa ku tusinaysaa la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa xuruufta iyo macnuhu isla jira ayaa kalaamullaahi ah xuruuftaana ilaahay baa ku hadlay kutubtii kale ee munazalka ahaydee allah soo dejiyeyna hadday tawraad tahay iyo hadday injiil tahay iyo hadday zabuur tahay iyo hadday tahay saa'ir alkutub almunazala cala alanbiyaa dhammaantood waxay ahaayeen kalaamullah axaadiista qudsiga ahi yaguna waa kalaamullah oo axaadiista waxaa loo qaybiyaa laba qaybood axaadiis qudsiya iyo axaadiis nabawiya axaadiis nabawiya waxaa la yidhaahdaa axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam isagu uu sheegay oo ku hadlay oo aanu odhan ilaahay baa sidaa yidhi axaadiista qudsigina waxa weeye waa axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka soo wariyey oo nebigu uu odhanaayo ilaahay wuxuu idhi saa saas taasaa waxaa leeyahay yidhaha axaadiis qudsiya qudsiguna waa tahaarada iyo baraa'ada weeye waa tahirnaanta ceeb iyo nuqsaan laga tahiran yahay asmaada ilaahayna waxaa ka mid a ah alquduus sida macruufka ah marka axaadiis qudsiya waxaa looga jeedaa yani axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka soo wariyey marka qudsi baa loo nisbeeyey waxaa laga tilmaamaya bimacnaa ilaahay baa loo nisbaynaya rabbigii yacni nuqsaan iyo ceeb iyo marka mushaabaho khalqiga u eg yahay intabaa ka tahirnaa ee ka dheeraa ayaa loo nisbaynaya axaadiis qudsiya waa la yidhahdaa axaadiis rabbaaniya waa la yidhaahdaa axaadiis ilaahiya waa la yidhaahdaa tacaabiirtaa saddexdaa mid walba waa lagu iطlaaqaa waxaase ugu caansan alaxaadiiث اlqudsiya magacaasa ugu caansan axaadiistaa qudsigaahi sida saxdii waxay tahay waa inay kalaamullaahi yihiin yani xuruuftooda iyo macnahooda mid walba mutaakhiriinta in badan oo ka midi waxay yidhaahdaan alaxaadiis alqudsiya macnahooda min allaahi ah laakiin xuruuftoodu waa min annabiyi sala allahu aleyh wasalam oo xagga nebiga ayay xuruuftoodu ka ahaadeen sidaasay markaa yidhaahdaan yani markaa in badan oo muta'akhiriinta ka midi laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay qowlka ay ahlucilmigu ahlu ahi ay sheegaan mashaa'ikhda kitaabka qorayna ay markaa inoo nasgareeyeen qowlkaas ayaa saxiixa culammadii mutaqadimiintana ruuxu yidhi lafdigooda ayaa xagga nebiga ka ahaaday axaadiista qudsiga macnahooda keliya xagga ilaahay ka ahaaday lama hayo nebiguna sal allahu aleyh wasalam wuxuu ilaaqay inuu ilaahay saa yidhi marka taasi waxay daahir ku tahay inuu xuruuftan ilaahay ku hadlay saasay daahir ku tahay haddii la yidhaahdo macnahooda xagga ilaahay ka ahaaday ee xuruuftoodu xagga nebigu ka ahaaday waxaa imanaysa axaadiista nabawigaba dee macnahoodu xagga ilaahay waa ka ahaaday maxay kaga duwan yihiin axaadiista qudsigii ila ilaahay wuxuu yidhi wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu wuxuu ku hadlaa sala allahu alayh wasalam inay waxyi tahay ilaahay baa qur'aanka ku sheegay marka macnaha axaadiista nabawiguba xagga ilaahay waa ka ahaadeenoo waa ka yimaadeen oo waxyi weeyi marka haddii la yidhaahdo lafdiga iyo odhaahda axaadiista qudsigu xagga nebigu ka ahaadee macnuhun baa ilaahay ka ahaaday waxay noqonaysaa waxba kuma kala duwana axaadiistii nabowiga iyo axaadiistii qudsigu waxba kuma kala duwana ayaa ka dhalanaysa dee nebiguna waa kala duway sal allahu alayh wasalam oo axaadiistii qudsiga ahayd nebigu wuxuu u nisbeeyey ilaahay yaquulu allahu tacaala kada ama qaala allahu tacaala kada ama qaala allahu tacaala fima yarwiihi canhu rasuulu اllah yani markaa oo kale yacni rasuulka ilaahay siduu ka soo wariyey ilaahay wuxuu idhi saaya saasaa la yidhi marka axaadiistii qudsigaa nebigu wuxuu tasriixinayaa inuu ilaahay ku hadlay marka daahirkii nusuustoo la khilaafayo weeye in la yidhaahdo ilaahay kuma hadline macnuhu markaa nebiga loo waxyooday ama lagu ilhaamiyey waxayna noqonaysaa nabawiyadii axaadiiu nabawiya iyo axaadiiu qudsiya inaan farqi u dhaxayn nebiguna waa kaa kala farqiyey marka sida saxiixa ah waa in axaadiiu lqudsiya ay ka ahaadeen xuruuftooda iyo macnahooduba min allahi waa inay ka ahaadeen ahlucilmiga qaarkoodna sidaasay u nisbeeyeen ahlu inay qabaan qowlka kale khilaafsanna waxay u nisbeeyeen qolyaha kalaam nafsi qaba ee ashaaciro iyo maaturiidiye iyo qolyaha noocaasay u nisbeeyeen asheekh ibnu usaymiin waagii hore mar buu yidhi qowl ku saabsan labada qowl intuu soo naqliyey uu u iishay macnaha xagga ilaahay ka ahaaday laakiin lafdiga ama xuruuftu xagga nebiga sala allahu aleyh wasalam buu ka ahaaday axaadiista qudsiga ah laakiin markii dambe sheikhu waa ka noqday qowlka saxiixa ayaanu ku dembeeyey haddii la yidhaahdo axaadiiث اlqudsiya haddii xuruufteed iyo macnaheeduba xagga ilaahay ka ahaaday maxay qur'aanka kaga duwan yihiin waxaa lagaga jawaabayaa ama culammadu kaga jawaabaan furuuq baa u dhaxaysa qur'aanka iyo alaxaadiiث اlqudsiya farqiyada waxaa ka mid a qur'aanka tilaawadiisaa lagu tacabudayaa oo salaaddaa lagu tukanayaa laakiin alaxaadiis alqudsiya tilaawadooda laguma tacabudaayo oo salaadda laguma tukanaayo waa farqi farqi labaad alaxaadiis alqudsiya sida qur'aanka mucjizu ma aha oo qur'aankii wuxuu yahay mucjizun bilafdi waa mucjiz oo isagoo kale lalama iman karo marka icjaazka qur'aankoo kale ma laha culammada qaarkood way sheegaan alaxaadiisu nabawiya iyo axaadiisu alqudsiyaba nooc icjaaza inay leeyihiin laakiin waxay qirayaan icjaazku kii qur'aanka inaanu la mid ahayn arrinka odhanaya alaxaadiis alqudsiya hadday kalaamullaahi ahaan lahaayeen waxaa ka dhalan lahayd ilaaba ilaa in tilaawadooda lagu tacabudo oo salaadda lagu tukado iyo inay mucjiz lafdigoodu noqdo waxaa la odhanayaa caqli innagu inaan wax iskaga nidhaahno ma aha wixii markaa adilada ku soo aroorayna waa inaynu nabadgelinaa oo sidooda u raacnaa axaadiisulqudsiyana nebigu wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay yidhi sidaa nebigu u itlaaqay inuu ilaahay yidhi baynu u itlaaqaynaa axaadiisu nabawiyana odhan mayno ilaahay baa yidhi ee nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi baa la odhanaya waa ta kale wax mancinaya ma jiro inuu ilaahay kalaamkiisa midna ka dhigo mucjiz aan isagoo kale lala iman karin oo khalqigu la iman karin midna markaa inaanu ka dhigin wax mancinaya ma jiro marka dawaahirta nusuustu sidaa ay sheegaysaa waa in markaa daalluha wa madluuluha inay kalaamullaahi yihiin axaadiista qudsigii mashaayikhdu waxay yidhaahdeen <clears throat> jamaaco mubtadicada ka mida ayaa waxay ku iطlaaqeen macnaha ku sugan qalbiga in kalaam la yidhaahdo waxay ka cabiraan bacdi calى almacna almustaqiri ama alkaa'ini fi اnnafsi tacbiirkooda iyagu ay cabiraan ama calى almacna almustaqiri fi اlqalbi markay leeyihiin binisbati lilmakhluuq baa hadalkan oo kale hadday yidhaahdaanna ay uga jeedaan waa ilaa adilada kuma soo aroorin in ilaahay qalbi lagu sifeeyo yani markaa lafdigaa qalbi nafyan wa ihbaatan ma soo aroorin oo sifanimo uma iman marka tacbiirkay isticmaalaan waa cala almacna alkaa'ini fi nafsi ama almustaqiri fi nafsi kalaam nafsi waxa la yidhaahdo bay kalaam ku ilaaqaan qowlkaasina waxay mashaayikhdu yidhaahdeen waa qowl aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba ay burinayaan oo ibtaalinayaan waayo adilada allah wuxuu inoogu sheegay qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu ka maqlaayo hadalka ilaahay marka masmuuca kalaamka la maqlayaa inuu kalaamullaahi yahay ayaa aayaddu ku tusinaysa kalaamullaahi inuu yahay ayaa aayaddu ku tusinaysa yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay rabaan inay beddelaan kalaamka ilaahay macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan inay beddelaan bay rabeenna lama odhan karo marka yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay caddaynaysaa lafdiga iyo macnaha ama xuruuftiiyo macnuhu oo isla jira in kalaamullaahi la yidhahdo afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuuna macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan miyay taxriifinayeen maya waxay maqlayeenoo taxriifinayeen waxay ahayd waa kalaamka masmuuca ah waa xuruufta iyo macnaha munazalada ee la soo dejiyey waxaa kaloo laga deliishadaa wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay la hadalka uu la hadlay waxaa loo jeedaa xuruuf iyo macne ayuu kula hadlay saas aawadeed qolihii ay markaa ahaa iyo jahmiyada takliiman wax kaga darani ma jirin sababtu waxay tahay majaaskay doonayeen masderkan baa nafyinaya oo diidaya abu jacfar annaxaas waa kii yidhi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen haddii hadalka ama ficilka lagu akido masder majaaz wixii la odhan jiray inuu meesha ka baxayo waa ijmaac buu ku soo naqliyey qurdubigu wuxuu ku keenayaa tafsiirka aayadda wa kallama allahu muusa takliima xagga axaadiista axaadiis badan baa sheegaysa axaadiista intaanan gaadhin waxaa kale oo aayaadka laga deliishanayaa qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa halaaa layaalin sawiya nebi zakariya ilaahay wuxuu ku yidhi aayaddaadu bimacnaa calaamadda ku tusinaysa in ooridaadu ay uuraysatay waa inaana dadka la hadlin saddex habeen iyo saddexdooda maalmood taasi waxay tahay min adalli daliil adilada ugu cad bay ka mid tahay xuruufta iyo macnuhu isla jira in kalaam la yidhahdo siday adallu daliil u tahayna waxay tahay nebi zakariye macaanidii inay naftiisa ku qumto ma waayin ee macnayaashu naftiisa waa ku qumayeen waana ku soo xaadirayeen kalaamna waa laga nafyey marka kalaamku inaanu macnaha daatada ama nafta ku sugnaanaya keliya inaanu ahayn ayaa aayaddu ku tusinaysa macnayaashii intay ku soo dhacaan baanu ishaaro ama tilmaan ku cabirayey fakharaja calىa qawmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukrata wacashiya macnayaashii intay ku soo dhacaan buu tilmaan ku cabirayey marka kalaamku xuruufta iyo macnahoo isla jira inuu yahay ee aan macnaha keliya la odhan ayaa aayaddu ku tusinaysaa oo ku caddahay axaadiista nebigana sal allahu aleyh wasalam axaadiis mutacadid ay culammadu ka deliishadaan musannafaad badan bay culammadu ka qoreen oo waxaa ka mida culammada kutubta ka qortay mas'aladan sheekhii markaa la odhan jiray abunasri asijsi abunasri asijsi waa siin xarafka hore xarafka dambena waa zaay wuxuu dhintay afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijiriyadu ahayd yacni kun sano wax ku dhow baa laga joogaa wakhtigu dhintay wuxuu allifay kitaabka la yidhaahdo alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt culammadii ahlu sunnuhu ka mid ahaa afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijiradu ahayd baanu dhintay cunwaanka kitaabkiisuna araddu calaa man ankara alxarfa wasawt waa kitaab muxaqaqa oo maطbuuca waxaa ka mida kutubta laga alifay xikaayat lmunaadara kitaabka la yidhaahdo xikaayat lmunaadarati fi lqur'aan waxaa leh muwafaq ibnu qudaama almuwafaq ibnu qudaama ayaa leh saaxib lmughni wuxuu ka hadlayaa wadaad ashcari ah oo mas'alada kalaamka ama qur'aanka ay isku muteen baa ibnu qudaama ka hadlaya ibnu qudaama waa ka horreeyey nawowi lix boqol iyo labaatan markay ahayd hijiradu ayuu dhintay waatuu ciizadiin ibnu cabdisalaam yidhi laba kitaab ilaan helay sheikhii shaaficiga ahaa ee ciizadiin ibnu cabdisalaam la odhan jiray wuxuu idhi laba kitaab ilaa aan helay lam taib liya lfutya fatwo aan fatwoodaa niyaddaydu kuma samaan laakiin laba kitaab markaan helay inaan fatwoodo niyaddaydu waa ku samaatay ya labada kitaabee uu sheegaya waxaa weeye waa almughni libni qudaamah iyo almuxalla libni xasmin waxay ku tusinaysaa siduu markaa u qiimo badan yahay kitaabkaas almuqni la yidhahda bale kutubta fiqiga ah min jamiici almadaahib intaannu aragnay kitaab la mida lama alifin almuqni libni qudaama madaahibta kalena waa sheegayaa madhab alxanaabila oo keliya ma sheegaayo marka risaaladaasi waa risaala qayima mufiida waana risaala maطbuuca waxaa ka mida ah kutubta laga alifay atisciiniya kitaabka la yidhaahdo oo shaykhulislaam ibnu taymiya uu alifay kalaam nafsi baanu radinayaa tisciina wajhan sagaashan weji buu ku radinaya kutubo kaloo laga qoray waa jiraan laakiin calaa sabiili mihaal saddexdaasaan markaa tusaaliyey atisciiniyana waa la taabacay isagoo muxaqaqah oo saddex mujalladoo yaryar ah isagoo mujallad weyn oo la taabacayna waa jira almuhim in la yidhaahdo macnaha nafta ama qalbiga ku sugan keliya ayaa waxaa la yidhaahdaa kalaam waa qowl marduud ah bikitaab illah wa sunnati rasuulihi sala allahu alay wasalam kalaamkaa nafsiga ee saa la odhanaya kalaam lagu tacriifinaayo ciddii ugu horraysee la timi wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu saciid ibnu kullaab ninkaasaa ugu horreeyey cid la timaada markii dambena abulxasan alashcari iyo abumansuur almaaturiidi waxay qaateen ra'yigaasay qaateen oo iyaguna ay mareen laakiin imaamka madhabtaasi waa cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab waxay u deliishadeen beyd loo nisbeeyo akhطal ina alkalaama lafi lfu'aadi wainama jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila akhdal baa waxaa loo nisbeeyey inuu markaa gabay ku gebiyey laa tucjibannaka min alkhatiibi khudbatun xataa yakuuna maca alkalaami asiila ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila mid khudbadeeyo khudbadiyo inay kaa cajabin ilaa aad aragto hadalka la jirkiisa aad ku ogaato inuu yahay mid asiila wuxuu uga jeedaa mid waxa weeye asala markuu leeyahay ama dhalada mid aan dici ahayn wax iska sheeganayn waxaanu samaynayn waa samaynayaa aan markaa lahayn marka wuxuu ka tilmaamaya hadalka la jirhkiisa inuu markaa waxaasi ay ka muuqdaan haddaynay jirin waxba hadalkiisa iyo qurxinta uu qurxinayo ha la yaabin oo yaynay ku cajibin oo wanaajisan waayo kalaamku wuxuu ku sugan yahay buu idhi qalbiga carabkuna wuxuu ku tusinayaa waxa qalbiga ku jira ayuu daalli u yaho ku tusinaya laakiin kalaamku asal ahaan qalbigu ku jira marka labada bayd baydka hore kalaamka wuxuu uga jeeday kii xuruufta lahaa baydka dambena wuxuu uga jeeday ka qalbiga ku sugan awalan gabaygu kama sugna akhdal saas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen waa samays ee akhtar lagama hayo mar labaadka aan ku sii dare ibnu khashaab shiikha la yidhaahdo culammada luqada ka mida ah waxa uu yidhi fatashtu diiwaanahu falam ajid fiih diiwaankii akhtal baan baadhay oo beydkaa kama helin waa ka waaye buuri mar labaadka akhdal kama mid ahayn hadduuba ka sugnaan lahaa fardan wa taqdiiran qoladii carabiyadooda la xujaysan jiray kama mid ahayn waa qodob labaad waa qodob saddexaade hadduuba noqon lahaa mid hadalkiisa la xujaysto adilada kitaabkiiyo sunnada ka hor imanaya baydkan akhtar wuxu aa nin kiristaan ah waxaanuu ahaa wakhtiga cabbaasiyiintuu noolaa marka carabigiisa kuwa la xujaysan jiro kama mid ahayn waa ka dembeeyey kalaamkana horay nasaaradu ugu lumeen oo markay kelmaddii ilaahay inuu ciise yahay ay maqleen waxay moodeen kelmaddii oo lafteedii ah yahay dabeedna markaasay waxay yidhahdeen ciise makhluuqba maaha marka horay ugu lumeen yani markaa macnaha kalaamka marka hadduu hadalkiisu xujo noqon lahaana adilada kitaabkiiyo sunnadu hadday ka hor timaado marduud buu noqonaya oo mid la qaadan kara maaha wain uطliqa alkalaamu fi bacdi alaxyaani cala almacna alqaa'imi binnafsi haddii lagu iطlaaqo lagu magacaabo kalaamka wakhtiyada qaarkood macnaha ku sugan yani markaa daatada ama binafsi yani shayga daatadiisa ama naftiisa ku sugan falaa budda min taqyiidihi waxa lagama maarmaana in la qaydo oo lagu qaydo ama lagu dabro bima yadullu calaa dalika wax sidaa ku tusinaya kama fii qowlihi tacaala sida ku suganba taqyiidkaasi uuugu sugan yahay hadalkiisu allah uu yidhi wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul waxay odhanayaan nimankii yuhuudda ahaa markay nebiga ay iska dhigaan inay salaamayaan oo ay ku yidhaahdaan assaamu calayka oo ay laamkii ka tegayaan dabeedna ay uga jeedaan geeriyii korkaaga ha ahaato ayay naftooda waxay iska odhanayaan lowlaa yucadibuna allaahu ay hallaa yucadibuna allaahu muu ilaahayna cadaabo bima naquulu waxaannu odhanayno oo aanu ku leenahay muxamed muu nagu cadaabo hadduu nebi yahay ile nebi hadal xun lagu yidhi ciqaabi waa ka dhalanaysaaye ma uu nagu cadaabo ilaahay hadduu nebi yahay hadduu muxamed nebi yahay hadalkaannu muxamed ku leenahay muu ilaahay nagu cadaabo waxay is yidhaahdeen cadaabtii hadday soo degdegi weyday ma jirta is yidhaahdeen waana dhacdaa gaalada in cadaabka loo dibdhigo yani marka aakhiro loogu kaydiyo si ay dembiga usii badsadaan in allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu falowlaa taqyiiduhu qaydista lagu qayday ee lagu xidhay haddaynay ahaan lahayn biqowlihi hadalkiisa uu yidhi allah fii anfusihim uu yidhi wayaquuluuna fii anfusihim taas in lagu qayday haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn lansarafa ila alqawli billisaan wuxuu markaa u gedoomi lahaa oo hadalkani ku dhici lahaa qawlkani inay carabka ku yidhaahdeen buu ku dhici lahaa yacnii hadal xuruuf leh inay ku hadleen ayuu ku lahaa laakiin qariinada la socoto fii anfusihim lagu qayday baa ka sarfisay inay ku dhacdo kalaamkii xuruufta lahaa oo macnaha naftooda ku sugan ay ku sheekaysanayaan ee xagga qalbiga ay iska leeyihiin in looga jeedo marka hadalka marka la iطlaaqa iyo marka qariino qaydaysa la raaciya waa kala duwan yihin tacriifka hore laga soo warramaya waa marka kalaam la ilaaqo laakiin qariino marka la raaciyo fii anfusihim waxay ku dhacaysaa bixasabi maa quyid qariino kale haddii lagu qaydayna waa saas saas aawadeed xadiiska soo arooray ee sheegaaya ruuxa markaas sooman fain saabbahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im culamada qaarkood waxay ku fasireen qalbigiisa ha iska yidhaahdo waan soomanahay laakiin xadiiska kuma jirto falyaqul fii qalbihi ama fii nafsihi saas aawadeed bay culammada qaarkood daahirka raaceen oo yidhaahdeen afku ka odhanayaa waayo qowl marka la itlaaqo waxay ku dhacdaa yacni xuruuf iyo macno isla socda marka sida daahirkii waxay tahay kalaamkii masmuucee la maqlaayey in looga jeedo mawdicaas maadaama qariino qaydaysa aynay la socon waqad yuطlaqu calى kuli ma afhama almuraad waana dhacdaa in lagu iطlaaqo kalaam wax kasta oo ku fahansiiye macnaha looga jeedo laakiin waa in qariina la socotaa ka qowli shaaciri sida ninka gabyaaga eh, qowlkiisoo kale weeye ibraahim ibnulmahdi baa la odhan jiray idaa kallamatnii bilcuyuuni alfawaatiri radadtu calayha bidumuuci albawaadiri wuxuu yidhi idaa kallamatnii markay igula hadasho bilcuyuuni indhihii ay igula hadasho alfawaatiri debecsanaa futuurka waxaa laga tilmaamayaa waa debecsanaanta ayaa laga tilmaamaya oo caadatan dee ruuxu markuu cadhoodo indhihiisii waxa weeye waa soo baxaan oo si kulul bay noqdaan marka uu cid uu jecel yahay dee la hadlayo ama uu hor taagan yahayna yacni indhihiisii si debacsan oo dhibirsan buu wax u eegaa marka markay igula hadasho buuhi bilcuyuuni indhihii alfawaatiri debacsanaa markay igula hadasho mid baa yidhi waxaan ku gartaa mid carabta ka mida ayaa macnaha uu sheegayun baan hadda xasuustaa wuxuu yidhi markay raallida tahay waxaan ku gartaa buu yidhi indhaheedu siday u jabsan yihiin baan ku gartaa buuhi markay cadhaysantahayna waxaan ku gartaa buuhi siday u takhlan yihiin indheheedu mm. idaa kallamatnii markay igula hadasho bilcuyuuni indhihii alfawaatiri debecsana radadtu calayhaa waxaan ku celiyaayoo ugu jawaabaa bidumuuci ilmooyinkii yani ilmadii baan ugu jawaabaa buuhi albawaadiri yani ilmadii soo degdegaysaan ugu jawaabaa oo damacat ilcaynu dumuucan yani ilmay ilmaysay marka wuxuu tilmaamay indhaha dabacsani inay markaa yihiin nooca hadalah laakiin hadal waxay u noqdeen bilcuyuuni baa lagu qayday kama baxayso noocii taqyiidkee hore uu kugu soo sheegay mar haddii bilcuyuuni lagu qayday waa bixasabi maa quyida bihi waa wixii lagu qayday laakiin haddii la ilaaqi lahaa wuxuu ku dhici lahaa kalaamkii la yaqaanay buu ku dhici lahaa wakadalik waxaa kaloo soo gelaya ishaaradii tilmaantii haddii lagu qaydo iyaduna waa saas leeg kitaabadii haddii lagu qaydo waa saasoo kale kitaabadii haddii lagu qaydo waa caynkaasoo kale wa yuطlaqu waa la magacaabaa yani ay huwa kalaamka cinda nuxaati nuxaadda agtooda waxa lagu iطlaaqaayoo lagu magacaabaa cala lafdi lmurakabi tarkiiban mufiidan cala lafdi odhaahdii almurakabi la tarkiibiyey ama laysi saaray waxaa la tarkiibiyey tarkiiban yani istisaar ama tarkiib mufiidan wax faa'iidaynaya faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha wuxuu faa'iidaynayaa faa'iido ay wanaagsanaanayso aamuska lagu aamusa yani nuxaadduna saasay ku tacriifiyaan waxay qaarkood ku kaaftoomaan waa allafظ اlmufiidu faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha waa lafdiga wax faa'iideeya faa'iido ay wanaagsanaanayso in lagu aamusaa marka tarkiibku waxa tadamunaya mufiidan waa laga kaaftoomi karaa oo faa'iide lagu aamusi karo wax ma faa'iidaynayo haddaanu murakab noqon xuduuddana ikhtisaarka iyo koobistaa u fiican marka waxaa lagaga deeqtoomi karaa oo lagaga kaaftoomi karaa in la yidhaahdo almurakkabi tarkiiban in la yidhaahdo yani in la yidhaahdo waa kalaam mufiida kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim yani ibnu maalik waa ka odhanaya kalaamka iyagu haddaanu macshara nuxaati nahay lafdun mufiidun kastaqim waa lafdi wax faa'ideeya kastaqim ay ka ifaadati istaqim istaqim siday wax u faa'iidaysoo kale wax u faa'ideeya yacnii saniica ibnu maaligga sida lagu yaqaanno wakhtiyada qaarkood xuduudda amsilada ayuu ku gutaa oo xadkii wax dhammaystiraya ayuu tusaalaha kuugu tilmaamayaa tusaalahaasaa wuxuu faa'iidaynayaa yacni inuu kaa iyo wixii la mida yahay ee markaasaa bacdi ka dembeeyey imanayaanoo markaasay doonayaan odhanayaan ictiraad ama markaysaa marka waxaa weeye halkaa naqsaa ku jira waayo shardiga noocaasa ama qaydka noocaasa ma sheegin shiikhuna misaalku ku sheegay sida saniiciisa istiqra' ahaan lagu ogaaday marka halkuu odhan lahaa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha buu wuxuu kaga maarmay kastaqim ayu kaga maarmay saniicaasina halkaasoo keliya maahee alfiyada way ka buuxdaa oo aad bay ugu badantay saas aawadee ictiraadaadka qaarkood ay la yimaadeen oo ay yidhahdeen intaasoo mawdic baa la bushinayaa waxa uu noqonayaa istilaaxiisii baynay fahmin ee bushiyada in badan oo ka midii waarid ma noqon lahayn hadday istilaaxiisa garan lahayn marka nuxaaddu waxay tilmaameen lafdiga wax faa'iideeya faa'iide lagu aamusi karay fiicnaan karto in lagu aamuso wax faa'iideeye inuu yahay kalaam inuu yahay ifaadadii baa waxay noqotaa ifaada juziya iyo ifaada taama ama ifaada naaqisa iyo ifaada taama lafdi marka la sheego lafdigani macna waa faa'iidaynaya laakiin maxaa maqan faa'iide lagu aamusi karo oo ruuxii maqlayeyna hadal kale aanu u dhegataagaynin aanu islahayn talo maxaa soo yeedhayo la odhanaya kii odhanayeyna inuu ku aamusaa ay wanaagsanaan karto ifaado noocaasi waa inay ku xasili kartaa waxay yidhaahdeen sukuudkaa fiicnaanaya marka la leeyahay maxaa looga jeedaa mutakalimku inuu ku aamuso mise waxaa looga jeedaa saamicu mise labadaba saddexda qowlba waa la yidhi naadim baa saddexdaba markaysagaa beyt ku kulmiyo wuxuu yidhi wa qasdunaa sukuutu man takallama wa qiila saamicun wa qiila balhuma sukuudka markaannu sheegayno qasadkayagu wuxuu yahay ka hadlayaa inuu aamusaa ku fiicnaanaysa waxaa kaloo la yidhi waqiila saamicun waqiila balhuma oo kan hadlayaa inuu ku aamusaa waa inay ku fiicnaanaysa hadduu zaydun intuu yidhaahdo iska aamuso dee inuu ku aamusaa kuma fiicnaanayso kan kalena zayd waxa laga yidhi bal haddaa dhegayso isma odhanayo haddii wax la raaciyo laakiin haddii zaydun keliya la yidhaahdo oan wax kale lagu darin wuxuu isleeyahy talow zayd maxaa laga sheegayaa ma wuu dhintaa la leeyahay ma wuu safraa la leeyahay ma waxbuu bi'iyaa la leeyahay ma dhibaatuu geystaa la leeyahay bal ninkan zayd la yidhaahdo waxa laga sheegaayuu u dhegataagaya haddii intaa lagu aamuso wuxu odhan war zayd maxaad ka sheegaysaa muxuu zayd falaa ya laakiin hadduu yidhaahdo yacni markaa zaydun saafara ilaa hargaysa zayd waa safray hargayse xaggeedu u safray yacni hadal kale oo de iska jaanibioo layska gala mooyaane oo la yidhaha niyow talo muxuu u tegey iyo wax la mid mida haddii la doono la yska dayn karo mooyaane waa hadal lagu aamusi karay fiicnaan karto kanna inuu ku aamuso aan lays odhanaynin dee hadal aan waxba faa'iidaynin buu sheegay aan lays odhanayn kanna aanu yani ilaaba ilaa inuu wax ka weydiiyo ayna keensanayn mil muxamedun rasuulu tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida hadalka la yidhaahdo ama hadalka uu allahba yidhi muxammadu muxamed rasuulullaahi rasuulka ilaahay wey waa kalaam mufiida ah, faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha marka macnaha ay nuxaaddu ku tacriifiyeen yani waxa weeye waa macno yani saxiixa kalaamkii mufiidkaa bayna ku dhacaysa bacdibaa waxay dooneen marka isagaa in nuxaadda ka mida haalibka nuxaaddu sidanunbay sheegaan bacdi nuxaadda ka mida waxay dooneen kalaamkii nafsiga inay markaysaa naxwiina la doontaan waa mid aan waarid ahayn taas aqalu maa taxsulu bihi alfaa'ida faa'ida waxa ugu yaray ku xasisho halkanaa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya taxsulu alfaa'idatu bikulli ma faaidada hadalku waxay ku xasishaa wax kasto ishtamala koobsaday calaa nisbatin isnaadiyatin nisbo isnaadiya koobsaday ayaa faa'iidadu ku xasilaysa wa aqalu maa yakuunu dalika fi axadi ataraakiib alaatiya waxa ugu yare taasi ay ku xasilaysaana waxay ahaatay tarkiibbadan imanaya mid ka mida gudaheeday yani ku sugnaanaysa kow atarkiibu min ismayni waa sida tarkiibka laysaga keeno ee laba magac qaar ta'liif bay ka cabbiraan ta'liifkuna waa ka fiican yahay tarkiibka waayo ta'liifku waxaa laga tilmaamayaa si laa'iq ah in laysugu keenay marka ta'liif kasta tarkiib waa noqonaya laakiin tarkiib kasta ta'liif noqon maayo oo ka'annahu nooc ulfa'a laga dhex oo labada la sheegayo munaasabaa ka dhaxaysa munaasabadaasaa markaa uu macnihii ku faa'iidaynaya ee waxaan shaqo isku lahayn yacni haddii waxa weeye la yidhahdo waa la tarkiibinayaa dee muraadku sidaa ma aha yacni waxba muraad ku xasili maayo waxaan shaqo isku lahayn haddii laysu keeno oo munaasaba aynay ka dhaxaynin dee muraadka ku xasili maayo saas aawadeed tarkiiban mufiidan marka la yidhi taaliifkii halkaa waa laga qaadanaya kalmubtada'i waalkhabari waa sida mubtadihiiyo khabarka milu allahu axadun allahu ilaahay axadun waa keli oo daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo uluuhiyadiisa bimacnaa cibaadada inuu xaq leeyahay iyo afcaashiisa intaba keli buu leeyahay cidi lama wadaagto allaahu samadu ilaahay waa sayidka loo qasdaayo cibaadada loola qasdaayo ama xaggiisa loo argagaxo wakhtiga kurubaadka waa laba isim yani mubtade iyo khabar weeyi yani waa tarkiibka ugu yar ee wax faa'iidaynaya faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha laba atarkiibu min ficilin wasmin waa sida tarkiibka laysaga keeno laga tarkiibiyo ficil iyo isim kalficli maca faacilih waa sida tarkiibka ficil marka la tarkiibiyo faacilkiisa la jirkiisa la tarkiibiyo oo ficil iyo faacil baa laysi saaray ama ficil iyo naa'ib faacil baa laysi saaray waa ficil iyo faacil waana jumla mufiida faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha wazahaqa albaailu baailkii baa zuulay baailkii waa tego waa baaba'ay waa kalaam mufiida isaguna qudiya alxaqu xaqii waa la xukumay waa ficil iyo naa'ib faacil marka tarkiibbadaasaa ugu yar tarkiib wax faa'iideeya saddex atarkiibu min xarfin wasmin mislu yaa allaahu tarkiibka saddexaad ee culammada qaar ay ku saddexeeyeen wuxuu yahay ee ugu yaray wax ku xasili karaan ama macno lagu heli karo mufiid ah faa'iido taamma ah tarkiibka la ysaga keeno laga tarkiibiyo xaraf iyo isim milu sida hadalkaa tidhaahdoo kale weeye yaa allaahu ilaahayow wsaxiixu sida saxiixahi ana tarkiiba ahaalisa waa in tarkiibka saddexaad raajicun ila tarkiib asaani waxay kaloo kaa ku dareen in xaraf iyo ficil laysaga keeno tan hore oo xaraf iyo isim in laysaga keeno abu caliy alfarisi baa laga soo naqliyey inuu yidhi waa tarkiibka ugu yar waana xaraf iyo ficil baa laysaga keenay waa isim iyo xarfunida abu caliy alfarisi baa markaa ku tegey ta ah marka xaraf iyo ficil in laysaga keenana waa sida maaqaamoo kale loo tusaaleeyey taana shaloobiin shiikhii lo odhan jiray baa laga soo naqli laakiin sida saxiixa jumhuurta culammaduna ku tageen waa inaan xaraf iyo isim keliina aanu kalaam mufiida noqon karin xaraf iyo ficil keliina kalaam mufiida inaanu noqon karin ilaaba ilaa waa in la helaa yani waa in la helaa ama laba isim ama ficil iyo marfuuciisii waa in la helaa laba ficilna kalaam mufiida ma noqon karaan jaaa qaama dee lama odhan karo marka isagaa jaaa qaama waayo ficiladu maxay yihiin ficiladu sidoodaba waa sifooyin xagga macnaha ay sifo ka yihiin haddaad tidhaahdo jaaa zaydun zayd baa yimi macnaheedu wuxuu noqonayaa majii'a ama imaatinka zayd baad ku sifaysay marka afcaashu xagga macnaha waa awsaafun filmacnaa bay culammadu yidhaahdeen sifooyin bay xagga macnaha ka yihiin marka sifadii waa in la helaa ilaaba ilaa cid ay ku quntay waa in la helaa sifadii cid ay ku quntay waa in la helaa haddaan la helin cid ay ku quntay gaarkeed isma taagi karto markaa qaama la yidhahdo shaksaa lagu magacaabay oo hadda markaysagaa tasmiyay noqoto magac noqotay dee ficilnimadii way ka baxday waxay noqonaysaa shakhsigii qaamo la odhan jiray markan waa nin magicii jaaa qaama shakhsigii qaamo la odhan jiray baa markaa yimi bay noqonaysa dee waa isim markaase ficil ma aha biictibaari alasli buu ficil ahaa laakiin markan wuxuu noqday isim buu noqday hadda ma aragta haddii lagu yidhaahdo yani waxa weeye shaygii markuu isim noqdo dee inuu markaa asalkiisu walow xaraf ha noqdo ama ficil ha noqdee isim hadduu noqdo oo ama maqsuudun bilafdihi uu noqdo dee ficilnimadii iyo xarafnimadii waa ka baxday haddii lagu yahay jaaa zaydun ciraab aad tidhahdo jaaa waa ficilun maadi jaaa maxay noqotay markan dee mubtaday noqotay ila waa maqsuudun bilafdihi weeyaan lafdigiisaa loo qastay yaa mukhbaru canhu yo laga warramaya jaaa jaa maxaa lagaga waramaya waxaa laga warramaya ficil maadi inuu yahay dee haddan markaysaga waa maqsuudun bilafdi jaaa markan waa mubtadi yadaa mukhbaru canhu ah waa isticmaal kale kane marka shay waliba hadduu maqsuudun bilafdihi noqdo aad tidhahdo min xarfu jarin waa kalaam mufiid ah laakiin min hadda xaraf ma aha min hadda waa maqsuudun bilafdihi waa ism min min he xarfu jarin xarfu jar weeye khabarkii waa kaa dhacay marka dee jaaa qaama haddaad tidhaahdo jaaa waxaa yimi qaama qaamo shaksigii la odhan jiray ayaa yimi marka la yidhaahdo de markani waa ka duwanta laakiin iyadoo ficilnimadii loo jeedo laba ficil waxba ma faa'iidaynayaan kalaam mufiidana noqon maaya wasaxiixu ana tarkiiba ahalia raajicun ila tarkiib aani sida saxiixay waa in tarkiibka saddexaad u noqonaayo tarkiibkii labaad u noqonayo camridu waa ka odhanaya nadmigiisa uu waraqaadka nadminaayo isagoo ku soconaya labadan markaysagaa mid weliba inay tarkiib tahay xarafka iyo ficilku markay israacaan iyo yacni xarafka iyo isimku aqalu maa minhu lkalaama rakabu ismaani aw ismun waa ficilun karkabu kadaaka min ficlin waxarfin wujida wa jaءa min ismin waxarfin fi nida wuxuu yidhi yani wax kalaam ay ka tarkiibiyeen waxa ugu yar laba isim ama isim iyo ficil waxaa la mida buu yidhi ficil iyo xaraf kadaaka min ficlin waxarfin wujida laakiin labada mid walba sida saxiixi wuxuu yahay ee muxararka ee culammada jamaahirtuna ku tageen taxriiriyeenna in ay u noqonayso noocyada hore oo ficil iyo isim nooca ay noqonayso noocaa inay noqonayso waayo laabudda ficilkani waa inuu cid ka dhacay marka ma qaama marka la leeyahay yani markaa cidda marka qiyaamka laga nafyinaayo ciddaas faacilka ah qaamo faacilkeeda ah ayaa ah, la tarkiibsan yihi oo la socda لأن الxرف نaaئب عaن فiعl وصحيiح أن ترkiiب الثالث rاaجع ilى ترkiiب الثاني wuxuu u noqonaya ترkiibka saddexaad sida صحيixa ترkiibka labaad buu u noqonaya oo فiعil iyo sm buu u noqonaya لأن الxرفa maxaa yeelay xرفku نaaئب عaن فiعli wuxuu ka naaib yahay فicil buu ka naaib yahay oo waxay ka dhigan tahay ya allah markaad tidhaahdo yani adcu llaaha ayay ka dhigantay ama unaadi laaha bay ka dhigantay ilaahay baan baryayaa waxaana caddaynayaa haddii waxa weeye aad sifo ka daba keento isimkaa munaadahaad u yeedhayso ee mabniyun cala damiga ah markaad sifo ka daba keento sifadaasi waxay noqonaysaa yacni maxalka ayaad ka itbaacinaysa oo wuxuu noqonaya marka inaad nasbiso ya saasuu noqonaya saas ayuu noqonaya inaad marka markaysaga rafcisana waa dhacdaa marka labada marka mid walba yani in markaa laga raaciyo waa dhacdaa marka nasbadan xaggee laga keenay dee waa in maxalka laga raacin waa inuu munaado yahay waa loo yeedhaya xarafkani marka wuxuu ka naaib yahay ficilkii adcuu buu ka naaib yahay wa taxsulu lfaa'idatu waa xasilaysaa faa'idadu nooca markaa kale oo maa qaamana nooca markaa maa qaama markaa nooca ana isaguna waa saasi laeg wuxuu u noqonayaa isaguna tarkiibka labaad wa taxsulu lfaa'idatu wa xasilaysaa faa'idadu bilkalimati alwaaxidati kelmad keliyaay ku xasilaysaa kelmaddaasoo almutadaminati koobsanaysa limacnaa kalaamin mufiidin kalaam mufiida macnihii koobsanaysa ka xarfi ljawaab waa sida markaa xarfuljawaabka weeyi oo su'aal baa ka horaysa naxwu laa wa bala wa nacam yani la sidaa ma aha ajaaa zaydun markaasaa tidhi la lam yeji bay markaa noqonaysa lam yaji zaydun wa bala alastu birabbikum qaaluu bala yacni haa rabbigayo waa tahay baa macnuhu u dhacaya saasuu u dhacaya marka nafyi waa inuu ka hormaraa nacan bay la macno tahay sida kale laakiin su-aasha waa inuu ku jiraa marka isagaa nafyi haddaanu nafyi ku jirin balaa laguma jawaabo balaa laguma jawaabo wa nacam yani nacam in la yidhaahdo kale oo iyaduna waxay noqonaysaa hadalkii aan nafyi ku jirin iijaabkiisaa lagaga jawaabaya ajaa zaydu nacam wa ficlu lmri iyo ficilka amar naxwu istaqim oo damiirka mustatirka ee ku qarsoon ayuu dee mufiid ku noqdayoo waa ficil iyo markaa isim yani noocaasuu noqday noocaas ayuu noqday noocyadan horena waxa weeye jawaabaha ana jawaabahana alsu'aalu mucaadun fi ljawaab siday qaacidadu tahay su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey oo waxay ka dhigan tahay hadalkaasi sidaasuu ku dhammaystiran yahay markii jawaabtiiba laga qaadanayaa qadarka markaysa waxaa ka maqan oo xarafkani markaysaga uu ka naayb yahay oo uu ku tusinaya hmm. yani saasuu ku tusinaya haddii kelmad keliya lagu jawaabona waa saasi leeg waxadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taqulu zaydun bacda man cindakuma wixii la garanayo in la xadfaa waa bannaan tahay kamaa taquulu sidaad u odhanayso zaydun bacda man cindakuma inta lagu yidhi man cindakumaa waraagtiina yaa ku sugnaaday markaasaa tii zaydun zayd macnuhu wuxuu dhacayaa cindanaa zayd agtayada zayd baa ku sugnaaday waa kalaa mufiida laakiin zaydun keliya oo aan jawaab dhicin mufiid ma noqonayso balaa iyo nacam iyo markaa laa keliyina oo aan jawaab dhicinna kalaam mufiida ma noqonayso biictibaari su-aal jawaabteed inay tahay su-aashuna ay tahay mucaadun fi ljawaab sidaasay waxay ku noqotay kalaam mufiida ayay ku noqotay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk